بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العaalamiin والصلاaة والسلام عlى rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabka fiqigahaa bidaayaة الmutafaqih casharadiisii saddex iyo labaatanaad uu inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahu الlah falyatafadل mashkuura waa qof la xanibay lisafahin wax kasmid la'aan yacnii garasho la'aan baa loo xanibay yacnii waxa weeyaan waa qof safiih ah oon waxba aan garanaynin garasho la-aantiisa awgeed ayaa loo xanimay waayo de waxaa loo shardinayaa qofka kan inuu wax un fahmayo oo haddii aan la tasarufka maalka ah inuu dee qofku fahmaya loo shardinaya ama waa caruur yarba kasoo qaadba oo kale alkhaamisu ka shanaadi alfisqu fii maa yunaafiihi alfisqu daaca alle ka bixideed daaca ka bixid ayaa ka mid a ah waxyaalaha haddii aan idmaayo wakaaladu ay ku xumaanayso fii maa wixii yunaafiihi anfinaya wakaaladatan qofkan uu la galay qofkii isagoo fiican oo qof ilaahay adeeco wanaagsan ah ayay labadan qof iswakiisheen waa dambe ayaa qofkii bala qaadatayoo haddii aan la idmaayo fisqi baa ku yimid ama kii wax wakiishaybaa fisqi ku yimid waxyaalaa faasiqnimo waaweyn buu ku kacay ama kii la wakiishayba waxaa ku kacay taasoo dhaawacaysa wakaaladii labada qof udhexaysay dhaawacaysa sidaa awgeed ayaa waxaa markaa ama isagoo guur xalaala soo maray ayuu zinaystay ama khamri buu cabbay ama qof buu dilay waxyaalaha caynkaas oo kale ah daacada alle uu kaga baxayo qofkii oo tasarufkii wehelka u ahaana ay waxyeel la gaarayso wakaaladu markaa waa buraysaa alfisqu faasiqnimo ayaa haddii alla idmaayo ka mida waxyaalaha buriya fii maa wixii yunaafiihi wakaaladii anfinaya asaadisu kalixaad ariddatu waa dinka noqosho qofku inuu diintii islaamka ka noqdo oo diin kale uu u noqdo galo ciyaadan billaahi taasina waxa weeyaan tasarufkii wakaaladda waa ay burinaysaa asaabicu kan toddobaad bimaa yadullu wax ku tusaya hadduu la yimaado ayaa ka mid a waxyaalaha wakaaladdu ku burayso cala arujuuci noqosho hadduu qofkii la yimaado waxyaabo astaana oo ku tusaya in uu ciddii u wakiishay wakaaladiisii ka noqday waxyaalaha buriyay ka mid maalan qof buu cayimay uu yidhi hebelow adigaa wakiil waxaa iyo waxaa iiga ah hadhowbaa wuxuu sameeyey qofkii uu yidhi waxaa wakiil iiga ah ayuu gebigiisaba xilka ka qaado waa casilay marka waa arrin kutusaysa soo maaha in qofkii waa calaamad kutusaysa inuu qofkaasi qofkan wakaaladiisii uu kala noqday somarit inuu kala noqday bay kutusaysaa adaabitu haaliu daabidka saddexaad alwakiilu qofka wakiilka ahi amiinun wakiilka waa kaba la wakiishaye amiinun waa mid la aaminay laa yadmanu damaanad qaadi maayo maa wixii talafa baaba'ay biyadihi gacantiisa ku baaba'ay waase goorma bilaa tafriidin isagoo aan ku gaboodfalin qofkii haddii aa la idmaayo wakiilka ahaa ee la wakiishay haddii wixii uu gacanta ku hayay isagoo ilaalinaya oo dayactiraya oo xifdinaya ilaahay amarkiiba uu ku yimaado qofkaasi la odhan maayo magdhow wixii marka halkaa waxaa inooga soo baxay iyadda qofka wakiilka ah gacantiisu yadu damaanin ma aha waa yadu amaanin haddii aanu xadgudub la iman alwakiilu kii la wakiishay amiinun waa mid la aaminay laa yadmanu damaanad qaadi maayo maa wixii talafa baaba'ay biyadihi gacantiisa ku baaba'ay waase goorma bilaa tafriiqin isagoo aan wax maaragtay ah gaboodfal aan ku samayn qofkaasi waxa weeyaan magdhabi maayo waayo wax tacadiya iyo wax gaabiso gaboodfala hadduu ku samayo magdhabi lahaa waayo qofka kan wakiilka ahi wuxuu wakiil uga yahay hantidatan qofkii maalkan lahaa ee maaliga ahaa gacantiisana hantidani waa ku jirtaa isagaana ku takrifalayo maamulaya haddaba baabi'idda iyo halaagsanka ay qofkan hantida gacanta ku hayaa ay gacantiisa ku baaba'do waxay la mid tahay hantida qofkii lahaa oo ay gacantiisa ku jirto oo haddii aan la idmaayo ay sidaa ku baaba'do ayay la mid tahay waay sida maal ahaan sida masal ahaan wadiicada iyo wixii la magdhabayo wixii wuxuu ohan lahaa wadeeca laguu dhiibtay oo cid ii ay ku tiro ku wadeeca dhigatay ayay la mid tahay asal waxa ah qofka dimadiisu inay beri tahay qofkuna lagu kalifi maayo haddii idmaayo waxaanu isagu dimadiisu ay beri ka tahay lagu kalifi maayo oo in loo keeno markhaati iyo bayinana ay adag tahay lagu kallifi maayo qofkii haddiise uu xadgudbo ama uu gaabiyo gaboodfal sameeyo wuu damaanad qaadayaa wixii uu dayacay ama uu baabi'iyey haddii uu sheegto uu yidhaahdo anigu dadkii dhexaltooyada qofkan lahaa ayaan u celiyey wixii oo dhanba iyadana warkaasi laga aqbali maayo waayo iyagu qofay aamineen ma aha baabu sharika shurkadii ayuu baab kitaabu sharika shurkadii iyo wax isku darsigii ayuu kitaabkani kitaabu yahay shurkadu luqadda carabiga waa wax laysku qaso oo laysku daro ayaa la yidhaahdaa sida ilaahayba u yidhi wa inna kahiiran min alkhulaطaa'i layabqii bacduhum ilaa bacdin in badan oo dadka wax isku darsadoo shuraakooba ah ilaahay qofuu u naxariistay mooyaane barhkood barhka kale waa ku xadgudbaaba ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa wax ku yimi ikhtiyaar iyo rabitaan laba qof iyo wax ka badan oo inay wax isku darsadaan oo shirkoobaan ay doonayaan si ay faa'iido halkaa uga helaan waana arrin mashruuc ah oo ijmaac ah oo shareecada asal ku leh aayadda qur-aanka u daliila waxaa kaloo u daliila dhaxalka alleh markuu ka hadlayay dadka waxbaa ilaahay isugu dardaro waa shuraakaysiiyey allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fahum shurakaau fi hulu fahum kuwaasi shurakaau fi hului hulu bay wadaagaan baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulka salawatu llahi waslamu aleh xadiidkiisiina waatuu ahaa markuu shurakada iyo waxa uu ka warramayey in kaana yadan biyadin falaa ba'sa wain kaana nasii'an falaa yasixu waxaa lagu shuraakoobaya haddii gacan gacanka dhiibay tahay oo wax laysu dhiibay oo layskusada lagu shuraakoobay dhib ma leh laakiin haddii ay tahay wax dib laysugu dhigayo sax maabu nebigu yuri salawatu ullahi wasalaamu calayh awalan marka u horaysa baabu anwaaci sharikaat sharikaadka iyo wax isku darsiga ayuu baabkani baab u yahay anwaacdiisii maxalkiisii waa halkan wa fiihi waxaa ku sugan baabka kani sittatu dawaabida lix daabid baa ku sugan sharikaadka anwaacdoodu waa badan yihiin laba qaybood bay u qaybsamaan baa la yidhaahdaa sharikaadka anwaacdoodii sharikaatu amlaakin iyo sharikaatu cuquudin labadaasay u qaybsamaan baa la yidhaahdaa waxyaalaha shuraka dadku ay ku yihiin wax la milkiyo wax la milkiyo oo lagu shuraakoobo sharikaatu amlaakin sharikaatu amlaakin wax la mulkiyo oo lagu shurakoobo sida dhaxalkii oo kale fahum shurakaau fi hulu baa ilahay yidhi sooma subxaana wa tacaala waxaa ka mida diyadiibaa ka mid ah waxaa ka mida wixii laysu hibeeyo ayaa ka mid ah sharikada qaybta labaadna sharikaatu cuquudin baa ladhahaa waxyaalo shurko lagu yahay oo heshiisiya-a weeyaan iyadaa marka dhowr qaybood u qaybsanta haddaba sheekhu midda uu ka hadlayo waa ta dambe ee ah sharikaatu cuquudin waxyaalihii lagu shirkoobay oo heshiiska ku salaysnaa taasuu ka hadlayaa ee ka hadli maayo sharikaatu amlaakin wuxuu yidhi sheekhu marka wa fiihi waxaa ku sugan baabka gudihiisa sittatu dawaabida lix daabid baa ku sugan addaabidu alwalu daabidka u horeeya anwaacu sharikaati sharikaadka nooca la yidhaha sharikaatulcuquud sharikaatu cuquudku anwaacdoodu khamsatun waa shan ta u horaysaa sharikatulcinaan waa shurkadii sinaanshaha ahayd shurkadii sinaanshaha ahayd oo dadkii ku shurkoobay hadday laba iyo wax ka badan yihiin ay shurkadaa ku siman yihiin shurkadaas ay ku siman yihiin oo waxaa sharikatu cinaan loogu magacaabay baa layidhaahdaa labada qof ee shariigga ah bimacnaa shurkada ahee wax isku darsaday ayaa waxay ku siman yihiin hantida meeshan u taalla iyo shaqada iyo takrifalka maalkan laga shaqaynayo markaasaa waxaa lagu maelay sidaa laba faras labadaa farasoo ay yihiin laba farasoo baratamay oo markaa socodkii iyo orodkiiba ku sinnaaday saasaa markaa eh, ka farasay rihaanin oo kale sida laba farasoo siman oo kale oo labadaa faras caynaankoodii iyo hogaankoodii uu siman yahay kaasaa marka asalku magacu ka yimid sharikadaas sharikatulcinaan la yidhaahdo waa inay laba qof shuraakoobaan iyo wax ka badan maal bay ku shuraakoobeen inay maalkaa ku ganacsadaan oo wixii faa'iide ah oo ka soo baxa sidii iyagu ay ku heshiiyaan markaa ay u qaybsadaan waa fahamtay sooma waa laba qof iyo wax ka badanba maal ku shuraakoobay markay maalkaa ku shuraakoobeen inay ku ganacsadaan bay doonayaan wixii fawaa'id ah iyo ribix ah ee ka soo baxana waxaa u go'aana siday ku heshiiyaan inay u qaybsamaan sharikatulcinaani waa shurkadii sinaanshaha ahayd waana bannaantay arrintaasi waa shareecada ku bannaan weeyaan shareecada wayna ku bannaantay ayib athaani ka labaad sharikatulmudaaraba waa shurkadii faa'iida wanaagga ahayd faa'iida wadaagga shurkadii ah mudaarabada faa'iida wadaagga waa shirkadii faa'iido wadaagga ahayd way shurkadan qaybteedii labaadna oo shurkada faa'iida wadaagga ah luqatu lciraaq iyo luqat lxijaaz marka laga hadlayo laba siyaabood bay ugu magacaabaan kutubta fiqhiga ah mar waxaad ku arkaysaa kutubta fiqhiga ah shirkatulqiraad shirkatulqiraad marna waxaad arkaysaa shirkatu shirkatmudaaraba sharikatulmudaaraba iyo haddii aan la idmaayo shirkad ah shirkatulqiraad baad arkaysaa micnuun waxaa loo jeedaa xagga sacuudiga iyo xijaaz ayaa iyagu waxay ka cabiraan meesha ciraaqiyiintu mudaaraba ay yidhaahdaan ayay kuwana qiraad yidhaahdaan waana isku micne meeshaad ku aragtid waa un faa'iido wadaag suuradeedu waxay noqonaysaa maalan waa in qofku uu qof kale hanti u dhiibo hantidaasoo la garanayo hantidaasoo uu ku ganacsanayo ribaxa marka ka soo baxana ay ku heshiiyaan qof baa wuxuu u dhiibay lacag shan boqol oo dollar ah lacagtaa shanta boqol ee dollar hebelow ku ganacso oo ku shaqee boqolkiiba intaasaad leedahay faa'iidada ama haddii alaidmaayo wixii faa'iide ah ee ka soo baxaa waa inoo kala badh haddii shantaa boqol oo dollar markaad shaqayso ay shan boqol oo kale ay fuusho oo faa'iidaa oo ka soo baxdo laba iyo badhna adigaa leh laba iyo badhna aniga iska leh marka faa'iide wadaag baa la dhahaa laakiin iyadoo midda mamnuuca ah ee taa ku dhowdhow ee mamnuuca waxa weeyaan bulshaduna laga yaabo inay ku ganacsato aadaanay u fahamsanayn oon saxa ahayn in dad hanti ay isugu jirto oo shurko ah ay meel goob ganacsi leeyihiin goobtii ganacsi ay leeyihiin dadkii shaqaalaha ahaa ee shurkada ahaa ee ka shaqaynayay shirkadda dadkii waxaan odhan lahaa shurkada ahaa mid ka mid inuu shaqaale ka noqdo oo mushahar ka qaato xagna mushahar buu ka qaadanayaa oo waa hantidii isagu uu qaybta ku lahaa ee shurkada ahayd hadhowna wuxuu usoo fadhiisanayaa faa'iidada qaybtii uu ku lahaa marka marka qismi iyo sahmi dadkii hantidan lahaa aanay helin buu isagu isku helay sooma aragti marka haddii hantidii laga wada shaqaynayo ama qof ka shaqaynayo oo mushahar aan laga qaadanayn laakiin faa'iidada ay wadaagayaan waa sax laakiin waxaa la rabaa in qof kale uu ka shaqeeyo oo qofkaa kale uu faa'iidada adaal idn qofka kale uu shaqaalo ka noqdo oo hanti ka qaato biil ka qaato ama mushaar ka qaato laakiin dadkii faa'iidada wadaagay ee waxaan isugu jireen qof ka mid a ah hadduu yidha anaa shaaqi ka noqonaya bishiina aan mushaar ha siiyo faa'iidadana waa idinla soo fadhiisanayaa taasaan sax ahayn taas markaa shirkatulmudaaraba bay ku yar dhowdahay oo masale in la fahmo muhiima wey shirkadii faa'iido wadaagga ahayd weeyaan athaaliu ka saddexaad waa shirkatulwujuuh waa shurkadii qofku wejigiisa iyo sharaftiisa ay ku shurkoobayeen laba qof baa isu imanaya wax ka badan warniyahow hanti gacanta kuma hayne e wejigeenna ma ku shurkownaa wejigeenna iyo magaceenna iyo mansabkeenna ma ku shurkownaa oo see loogu shurkoobayaa yacnii niman la yaqaan baynu nahay oo dee ummaddu wax ku aaminayso aanu israacno aanu dee alidmaayo hanti qaadanno oo hantidaa aynu hadhow amahano ile wejigaana laku siinayaa iyo sharaftaanu leenahay hadhow aan ku ganacsanno faa'iida nooga soo baxdaa waa kala qaybsanaynaa taa maxaa la odhanayaa shirkatul lwujuuh meesha hanti ma jirto qofka wejiga uu leeyahay ayaa wuxuu ku biiriyo qof kale wejiga uu leeyahay nimankan marka waxay isu keeneen sharaf iyo weji ay leeyihin bulshada dhexdeeda wax la amaahin karo wax la siin karo hadhow wixii ay sidaa kusoo qaateen oo ay sidaa ku ganacsadeen faa'iidada ay ka heleen shirkadooda waa qaybsanayaan soomahane markaa say u heshiiyaan taa waxaa la yidhahdaa shirkatulwujuuh baa la dhahaa sharaftooda iyo de wejigooda inay waxaa kusoo qaataan ama ay ku iibiyaan wixii ribixa ay ka helaanna ay markaa qaybsadaan haddii khasaara ku timaadana khasaaradina waa u qaybun soomahade wixii beec mar hadduu yahay faa'iido iyo khasaaro labadaba waa sugnaanaysaa soo maaha waa sugnaana inkastoo culimada hadal kaga jira masaladaas oo qaarkood ay diidan yihiin sida maalikiyada iyo shaaficiyadu iyagu ma ogola laakiin xanaabiladu waa ogoshahay abuu xaniifa oo xanafiyada ah isagu laba shardi buu ku xidhaayo wuxuu yidhaahdaa silcada iyo badeecada iyo hantida lagu shuraakoobayo waa inay cayiman tahay qiimaheedana la garanayo labadaa shardi buu ku xidhaa isagu haddaan labadaa shardi la helaynin oo mamnuuc buu yidhaahdaa laakiin imaamu maalik imaamu shaafici bataatanba waa diideen oo ma ogola iyagu madhab alxanaabila iyaguse waa ogol yihiin sheekha kitaabka qorayna waa sheekh xambali ah sharikatu labdaani waa shurkadii jidhka jidhka lagu shirkoobay jidhkaa lagu shirkoobaya qofka jidhkiisa waxaa loo jeedaa waa xagga xoogga baa lagu shirkoobaya laba qof baa isu yimi wareedhe waxba mahayne aynu dee xoogsanno niyo xooggaaga waxaad maanta kusoo dhiciso iyo aniga xooggayga maanta waxaan kusoo xamaalo dee wixii inooga soo baxo faa'iidaa hadhow waa inoo dhex waayahena keen marka qoladaasi badan badankoodii iyo jidhkoodii bay ku shirkoobeen soomaa sharikatu labdaan baa la dhaha waa shirkadii badanka qofka badankiisa bimacnaa jidhkiisa ay ku shirkoobeen laba qof baa waxay ku shirkoobeen iyo wax ka badanba inay jidhkooda wax ku kasbadaan bimacnaa waxaa loo jeedaa shaqaystaan si kale looma jeedo oo markaa ay maaragtay sanaaco iyo wax lamid ah ay ka shaqaystaan oo haddii idmaayo dhar aynu maydhno markaa dharka aynu maydhno maanta oo doobilayaal noqonno waxaynu ka helna waa inoo qayb guryo aynu dhisno waxaynu ka helno waa inoo qayb aynu waxssamayno waxaynu ka helno waa inoo qayb waxaasoo dhan waa wax bannaan weeyaan haddii aan idmaayo wixii ka soo baxana si cadaalad ah iyo sida ama sida iyagu ku heshiiyeen ayay u qaybsanayaan ama kalabarh bay u qaybsanayaan ama siday ku heshiiyeen haddii labadu mid itaal rooyi oo mid laba kabdadood ama kabdad uu dhufan karo markiiba midna shub ka badan aan dhulka ka qaadi karin waa kale itaal rooyin soo maaha war adigu aan shurkowno laakiin anaa kaa itaal roon maadaama anigu laba kabdood ee kabdadba aan ii hawl yarto aan xamaali koo dhigi karo adiga laakiin shubku diiq kugu yahay de meesha wixii ka soo baxaa waa saddex madax faa'iidadaana ka soo baxdaa laba anaa iskale maadaama kaa itaal roone midna adaa iskaleh taana waa la dhihi karaa marka adigu laba siyood oo qaybta waa noqonaysaa siday iyagu ku heshiiyaan ama si cadaali ah inay u qaybsadaan taasna waxaa la yidhahdaa shirkatu labdaan ayaa la yidhaahdaa oo waa bannaan tahay shaaficiyadu waa bannaan tahay wax shay bannaan wey laakiin waxay shardi uga dhigaan qofku waxa weeya inay farsamada isla garanayaan axmed bin xambalna wuxuu leeyahay isagu waa bannaan tahay laakiin haddii farsamada aanay isla garanaynin farsamada xitaa haddaan isla garanaynin iyadoo qudrada dhib ma laha laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin waa inay farsamada ay isla garanayaan ayaa muhiim ah marka labada qof ee shariikaynka ah mid waliba wuxuu xaq u leeyahay ka kale wixii hanti ah ee ay xooggooda ay ku dhacsadeen in maaragtay ay uu dalbo isi yidhaahdo ayuu xaq u leeyahay labaduba haddii labadii qof midkood uu xanuunsado ama haddii ala idmaayo shirkadii ay ku heshiiyeen warbishatan aynu saa ku wada shaqaysanno mid baa xanuunsaday oo haddii ala idmaayo dee cudurdaarkaasaa yimid ee labadii qof hadduu mid xanuunsado ila shurkay ahaayeene xanuunkana wax iman karee wixii kan kale keligii uu shaqeeyo waa u kala badh waayo qofka kan wuxuu ku maqnaa xanuun buu qofka ku yimid haddii laakiin ay muddadu dheeraato labada qof maqnaanshahooda mid baa maqnaaday oo shirkasay u ahaayeen baa nin waxaa lagu yidhi war hae qof baa xanuunsanayo xaggaa tuulo hebla ku xanuunsanaya ama magaalo hebla markaasuu yii warheedha hawshii dee shurkaynu ah inoo sii qabo waana soo degdegayaayo waa imanaya wuu raagay marka ninkana maalin kasta wuxuu shaqeeyo ilaa ninka shurkay ahaayeen bar buu sii dhigaa soo maha dambe ninkii waa raago hore u iman waayey muddadii baa ku dheeraatay ama wuuba xanuunsaday xanuunkii baa ku raago hore usoo kici waayey waxaa uu mudan yahay markaas qofkii caafimaadka qabay ee kan bukay shurakada la ahaa inuu qof kale yidhaahdo war meesha qof kale keen qofkaa kale oo dee hawshii u qumaa oo ujradaadii qaataa markaa adiguna de wuxuu ku siin karaa ku siiya ama qofkan maqan hujradiisii intuu qaado wuxuu ka siin karaa siiya waay labadana waa ka bixi karaan waa jaa-isu tasaruf labaduba mid kale midba midka kale waa hadday bil ku heshiiyeen waa ka bixi kan kale wuxuu dhihi karaa war maanta laga bilaabo dee ni nin la shaqaysan kara ma tihiide anigu waa ka baxay waa ka bixi karaa waa bannaanta waaye shirkatulmufaawada shirkadii mufaawalada ahayd waxa weeyaan inuu qofba qofka kale waa shirkadii bandhigga ahayd inuu qofba qofka kale shariigiisa ah u bandhigo haddii aan la idmaayo wixii ay ku shirkoobayaan ama maal ha noqoto ama badan ha noqoto shirkadii isu bandhigidda ahayd oo wixii lagu shirkoobay in laysu bandhigo bayc iyo shire iyo faa'iido wadaag iyo waxyaala caynkaas oo dhanba in laysu bandhigo shirkadda tani way ka waasicsan tahay shirkadii aynu soo marnay ee saddexda ahayd ama ha noqoto tii sinaanshaha ama ha noqoto tii wejiga ama ha noqoto tii xoogga lagu heshiiyey waayo intaba de way soo hosgelaysaa shirkatulmufaawada waa shirkadii tafwiidka ahaydee haddii aad idmay bandhigidda ahayd wax lasu soo bandhigayay oo qofkii xukunkeeduna waa bannaantay oo shay jaa weeye oo dee shirkadaha qaybtoodii aynu soo marnay ka bixi mayso laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin way ka duwan tahay waana shirko aan bannaanayn oo baatil ah shirkatu lmufaawada shirko iyo dad wax ku shuraakoobaoo shurko ah oo heshiiyey oo arrintoodu ay tahay arrin bandhigan oo ay noqon karto tii sinaanshaha ama ay noqon karto tii maalka ama ay noqon karto tii faa'iida wadaagga ama tii jidhka iyo xooga ku khusaysay ay noqon karto waa baadiltaa mufaawadada ah abu xaniifa imaamu axmed iyagu waxay leeyihiin maya baadil maaha shaafici waa ku khilaafnay waa saxiix shirkadbatan asal waxaa ah waxyaalaha mucaamalaadka ahi inay xalaal yihiin haddii aan wax daliila oo ku yimi inay xaaraamtay aanay jirin taasaa asal ah marka shirkatulmufaawada shirkadii bandhiga ahayd ayaa shirkada shanaadna ay tahay adaabitu thaani daabidka labaad shuruutu sharikati alcanaani arbaca sharikatu lcinaan shirkadda la yidhaahdo waa shirkadii sinaansho ahayd shuruuddeedu waa afar an yakuuna ra'sulmaali shardiga koowaad ra'sulmaalka maalkan asalka ah ee waa inuu noqdaa naqdan waa inuu mid naqdi ah uu yahay oo mase curuudan ama waa inuu yahay wax alaabo ah oo ganacsi loo soo bandhigay taasoo mutaqawamatan la qiimeeyo oo qiimaysan labadan qof hanti bay isku darsanayaan hantida waa ku sinaanayaan soo maaha ay ka shaqaynayaan waa shirkadii sinaanshaha shuruuddeeda waxaa ka mid ah wuxuu waxay noqon karaan ama lacag bay noqon karaan ama alaabbay noqon karaan soo maaha sida raashin ama wiciyad ama alaabo kale oo furshaan iyo dee waxaan kale laga ganacsado noqon karaa hadday sidaa tahay waa in mid walba uu sugan yahay marka wuxuu leeyahy an yakuuna ra'sulmaali ra'sulmaalka laysku darsanayo waa lacagta asalka ahe waa inay noqotaa naqdan lacag naqdi ah waa inay tahay wasaa loo tiriyo aw amase curuudan waa inay yihiin wax ganacsi curuudan litijaara wey wax ganacsi loo soo bandhigay oo mutaqawamatan qiimaysan oo la qiimeeyey waa qodob qodobka labaad lmaalayni labada maal ee laysku darayo waa in aqoon iyo ogaal loo leeyahay saddex xuduuru lmaalayni labadii maal waa inay meesha joogaan oo midkood aanu maqnayn ayaa la rabaa meesha ay joogaan waaya afar an yashrutaa waa ina uu shardiyo likullin mid waliba oo minhumaa labadoodii ka mida jus-an qayb mushaacan qaybtaasoo mushaacaho macnaa gaadhaysa qofkii kale oo dee cad oo la garanayo macluuman la garanayo oo min aribxi faa'iidada ka mid ah maal mushaacu waa wax iska cad oo la yidhaahdo badh baad leedahay saddex meelood meel baad leedahay afar meelood meel baad leedahay in sidaa la yidhaahdo laakiin laakiin dee suuragal maa maala inuu yidhaahdo faa'iidada waxaad ku leedahay boqol faa'iidada waxaad ku leedahay kun faa'iidada waxaad ku leedahay konton waxaas suuragal maaha marka waa in an yashrutaa waa inay labadoodu shardiyaan likullin mid waliba oo minhumaa labadoodii ka mida juz-an waa inuu qayb shardiyo mushaacan qaybtaasoo dee mushaacahoo gaadhaysa go-an oo gaadhaysa qofkii hantida lalahaa shirkada ah macluuman qaybtaasoo la garanayo oo min aribxi faa'iidada ka mid ah maxaa yeelay wuxuu saa u leeyahy mu'alifku waxay taasi muqaabil u noqonaysaa hawsha uu qabanayo ayay mushqaalid u tahay soo maaha inay labadii qof wada jirba u shaqaynayaan marka waxaa isla mid ah haddii middo midka kale uu shardiyo maalkiisa qayb ka mid ah ee ama wax ka yar uu shardiyo ama wax ka badan iyo labadoodaasi waa ku kala tegayaan markaa shaqada sida ay maaratay labada qof u kala awood roon yihiin ama xagga fahmadda u kala fadhiidsan yihiin sidaa awgeed ma ansaxayso in labadii qof mid ka mida ah loo yeelo faa'iidada qayb ka mida ah uu iska qaato intii aan faa'iidadii la qaybin marka faa'iidada la qaybiyo kadib laakiin oo qolo waliba wixii ay xaqu lahayd ay caddaato markaasi waa bannaan an yashruta adaabidu haaliu daabidka saddexaad shuruudu sharikati almudaaraba shirkadii faa'iida wadaagga ahayd shuruuddeedu alaaatan waa saddex kow an yakuuna waa inuu ahaado ra'sulmaali ra'sulmaalku waa inuu noqdo naqdan mid naqdi ahoo lacag oo la tirinayo aw curuudan ama inuu noqdo mid loo bandhigay ganacsi mutaqawamatan oo qiimaysan waa in arrintu ay sidaa tahay marka halkan shuruudu sharikatuliclaam buu ka hadlayoo marka waa inuu noqdo shay macluum ah oo mucayan ahoo la garanayo shaygii waa in la garanayo oo wixii lacag waa inay tahay dheh ama ay tahay ganacsi la qiimeeyey hantidatan waa inay sidaa tahay aani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay waxa labada qof ay faa'iido wadaagsanayaan mucayanan wax cayiman oo macluuman la garanayo macnaa wax la xadiday waa inay tahay qiimihiisa ma ansaxayso qofka in la yidhaahdo raasulmaalkaad wax ku leedahay hebelow shaqee ma ansaxayso waayo waxaa la rabaa in la yidhaahdo shaqee faa'iidada ka soo baxda shaqadaada aad shirkadan ka shaqaynayso waxaad leedahay saddex meelood marka loo qaybiyo meel baad leedahay ama saddex marka loo qaybiyo barh baad leedahay in la yidhaahdo an yashruaa an yashruta inuu shartiyo weeyaan shardiga saddexaad lilcaamili kii shaqaynaya jus-un qayb inuu u shartiyo waa ninkii hantida lahaaye juskaasoo mushaacun mid mushaacoo gaaraya ah qofkii oo iska go-an macluumun la garanayo oo min aribxi faa'iidadii ka mid ah shay faa'iidada ka mida ah mushaaco la garanayo waa inuu u qorsheeyo oo yidha intaasaad leedahay an yushrata waa in loo shardiyo lilcaamili kii shaqaalaha ahaa jus-un qayb waa in loo shardiyaa mushaacun go-an macluumun la garanayo oo min aribxi faa'iidadii ka mid ah wallahu subxaana wa taala aclam dadkii shuraakada ahaa ee ay hantidu isugu jirtay waxyaalihii shurkadooda burinayay sabcatun waa toddoba alأwalu ka u horeeya mowtu axadi shariikayni labadii qof ay shuraakada ahaa geerida uu midkood geeriyoodo ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha shurkada buriya waayo shurkadu waa wax ictimaadaysa labada qof xayaatadoodii ku salaysan tahay haddii xayaatadii labadii qof midkood la waayo waxaa soo baxaysa markaa qofkii shurakadan qofkan la wadaagay in qaybtii uu tasarufka ku lahaa geeri hadday ku timi inay dhammaato oo meesha ka baxdo wuxuu yidhi sheekhu markaa mubdila mowtu axadi shariikayni labadii shariik geerida uu geeriyoodo midkood ayaa mubdilaadkii ah athaani ka labaad junuunuhu waa waalidiisa waa haddii uu waasho labadii qof ee shariikeynka ahaa hadduu midwaasho qofkaasi waa ka baxay inuu ehel u noqdo tasarufka athaaliu ka saddexaad alxajru calayhi waa in la sharo oo la xanibo calayhi tasarufkii iyo wixii uu qofkani ku taxalluqay baa laga xanibay lisafahin safihnimo awgeed araabicu alfasqu waa in uu fasakho shurkadii iyo caqdigii udhexeeyey iyo heshiiska ahaa min axadihimaa labadood midkood xaggii waa inuu fasakh ka yimaado waxyaalihii ay shurakada ku ahaayeen waayo shurakadu cuquuddii saddexda ahayd mid ka mida weeye waa jaa-isu tasaruf oo labadii qof ee shurkada ahaa muxuu midba midka kale u leeyahay inuu ka noqon karo waxyaalihii shurakada ahaa uu ka bixi karo marka waa jaa-is min طarafayn oo laazim aanay ahayn waa haddaynu qowlka jamhuurta qabanno laakiin imaamu maalik caleyh raxmat ullah oo maalikiyada ah isagu wuxuu leeyahay sidaa maaha man la odhan maayo waa jaa-isu طarafayn ma aha jaa-isu طarafayn buu leeyay isagu laakiin sidaa saxa ah cuquuddii maadaama aynu soo ogaanay waa inay tahay calaa qowl jamhuur jaa-isu طarafayn waa inay tahay wuxuu yidhi sheekhu alkhaamisu ka sharaad shartun shardi weeye waxyaalaha burinaya shardigaasoo yu-addii gaadhsiinaya ilaa jahaalati inaan la garan oon la ogaan fi ribxi faa'iidada haddii labadii qof ee shurakada ahaa shardi ay xidhaan oo midkooduu shardi xidho isla markaana aan la garanayn faa'iidada haddii labadii qof ee shurakada ahaa shardi ay xidhaan ama uu shardi xidho isla markaana aan la garanayn ribixa iyo waxa meesha laga dheefanayo ribix waa jiraa laakiin la garan maayo marka wuxuu leeya sheekhu shartun waa in sharti la helo yu-addii keenaya ilaa jahaalati in jaahil laga noqdoon la garan fi ribxi faa'iidadii inaan la garan waayo shardi walboo taasi keenaysaa faasid buu noqonayaa asaadisu ka lixaad intihaau waa inay dhammaato almuddatu muddadii waa inay dhammaato labadii qofay shurkada ahaa lee shariik noqonayaan waa in muddadii markaa ay dhammaato muddat lmushaaraka baa la dhahaa intihaau muddat lmushaaraka muddadii mushaarakada la ahaa waa inay dhammaato ee loo xadiday zamankii loo xadiday ee dhammaato ama camalkii la qiimeeyey iyo hawshii la qiimeeyey ee isaga awgiiba heshiiska loo galay waa inay arrintaasi dhammaato asaabicu kan toddobaad halaaku waa inuu baaba'o ra'sulmaali maalka yani ra'sulmaalkii iyo maalkii asalka ahaa ee labadan qof shulaakada ay ku ahaayeen faa'iide iskaba daaya ra'sulmaalkii waa inuu baaba'o kaamilan gebi ahaanba qabla shiraa'i intaan wax la iibin ka hor oo labadii qof ee waxa isugu jiray qof waliba wuxuu la keenay maalan boqol dollar laba boqol oo dollar baa isugu jira inay ka ribxaanoo oo faa'iidaan bay doonayaan intaan ribixiiba la gaadhin raasulmaalkiiba baaba'ayba markaaduu raasumaal baaba'ay maxaa la ysuguba iman dee marka wuxuu leey sheekhu halaaku waa inuu baaba'o ra'sulmaali ra'sulmaalkii labadan qof ay ku shurkeen waa inuu baaba'o kaamilan gebi ahaanba qabla shiraa'i intaan wax la iibin ka hor marka dee shurkadii waa dhammaatay mar haddii arrintas dhacdo haddii laakiin bacda shiraa hadda waa qabla shiraa soo intaan wax lasoo iibin oo wixii hantidii baa laysku daray iyadoo hantidii aan waxba lasoo siin ayaa hantidiiba baaba'day marka faa'iido la hela daa'ira sulmaalkiiba baaba'ayba laakiin markii wax la soo siiyey hantidii kadib iyadoon ribix laga helin ayaa baaba hantidii ku timi arrintaasi marka waxaa la fiirinayaa hadday sidaa noqoto heshiiskii waa sii jirayaa oo heshiiskii baabi'i maayo waayo waxaas qof waliba uu filayay inuu ribix iyo faa'iido ka helo maalkan hantida lasoo geliyey ribixii iyo faa'iidadii uu filayayna intaan ba la gaadhin ayaa haddii alla idmaayo mushkila dhacday haddaba khasaaraha yimaada iyo wixii yimaada fa hum fiihi shurakaa way wadaagaan markaade way wadaagaan siday ribixa u wadaagi lahaayeen haddii hantidani badbaado ribixay wadaagi lahaayeen soo maha sidaasoo kale wixii dhacee fasaadan u wadaagayaan maalan laba qof baa waxay isku darsadeen lacag toban kun ah toban kun ba isku darsadeen lacagtii tobanka kun ahayd hanti bay geliyeen ama haddii aa la idmaayo meel khasnada bay ku riteen maalin heble aanu isu nimaadno meesha lacagta kala baxno wax soo gelinno dabeeta ka faa'iidno intaa siinno intaana soo siisanno maalkii ayaaba lumayba ama khasnadii meeshii ay taallay baa gubatay oo lacagtii iyo wixii waa gubteen ama tuug baa usoo dhacay oo baashii jabiyey ayuu wixii ku jiray kala baxay intaanba la gaarin ballantii labadan qof ay ballameen hadday arrintu sidaa noqoto labada qof xaggooda tacaddi iyo gaabis kama iman soomaha musiibaa waxaan ku haysato ku dhacay haddaba wakhtigaa isaga ahi shurkadii waa buraysaa shurkadii waa burugta haddii laakiin waa qabla ribix soo ma haddii laakiin ay lacagtii meeshii ay dhigeen intay kala baxeen ay wax soo iibsadaan oo ay badeeco iyo alaab lacagtii geliyaan oo markaa ay gaadhi soo saaraan oo gaadhigii uu soo qaado oo gaadhigii gaadhi kale uu jiiro maalan ama haddii alidmi alaabadii ay gubato halaagaasi goormuu yimid waa markii wax la soo iibiyey kadib buu halaagaasi yimi haddaba shurkada caynkaasi ma burayso shurkadii buri mayso waayo waxaa suuragal ahaa oo la filayey in la helo wax dheefa oo bedel ah wuxuu yidhi sheekhu marka halaagku waa inuu baaba'o ra'sulmaali ra'sulmaalkii waa inuu baaba'o kaamilan gebi ahaanba qabla shiraa'i intaan wax la soo iibin ka hor adaabidu alkhaamis alribxu waa faa'iido lagu ribxo lagu faa'iido calaa maa sharataahu wixii ay shardistaan waalkhasaaratu wa alribxu faa'iidadu waxay ku salaysan tahay calaa maa sharataahu waxay ku shardistaan iyagu waalkhasaaratu khasaaruhuna calaa ra'silmaali ra'sulmaalka ayuu dusheeda ahaanayaan maa lam yufarid inta aanu gaboodfal samayn alcaamilu kii shaqaynayey haddii gaboodfal uu sameeyo kii shaqaynayey dee ninkii gaboodfalka la yimi bay dushiisa tahay soo ma laakiin haddaanu gaboodfal samayn isagu waa ka duwan tahay alribxu ribxi iyo faa'iidadii calaa maa shay dushii buu ahaanayaa mid ku salaysan sharataahu ay shardisteen labadoodu waalkhasaaratu khasaarihiina calaa ra'si almaali ra'sulmaalka bay saaran tahay waase goorma ma maa lam yufarid waa inta aanu gaboodfal samayn alcaamilu kii shaqaynayey hadduu kii caamilka shaqaynayey gaboodfal sameeyo ka waran marka isaga laga rabaa soo maha haddii aanu se gaboodfal samayn waxa weeyaan lagama rabo marka ribixu iyo faa'iidadu waa wixii ay labadan qof ku heshiiyeen oo de taasina waxay soo gelaysaa tan keliya hadda gaarkuma ahe wax alle wixii shurkaa aynu soo marnay oo dhan weyn halkaa kale ilaawin la soco wax alle wixii shurkaa aynu soo marnay ribixa ka soo baxaya waxaa usal ah labadan qofe wax isku darsaday inay maxay inay dee iyagu shardi u shardistaan qaabkay u hala qaadanayaan waay ribixa marka udhexeeya laleeyahay oo waxay ku heshiiyaan fii anwaaci sharika waxa weeyaan ribixu ama ha noqoto sinaansho inay ku heshiiyaan wixii inooga soo baxa waa inoo kala badh ama ha noqdo inay kala badsadaan waayo labadoodu waxaa dhici karta in ninba ninka kale uu kaga fiican yahay xagga ganacsiga iyo xirfadda iyo tijaarada ka kale marka waxaa dhici karta war aniguo nin ganacsiga aqoon u leh baanahay oo baac dheer baan ganacsiga ku leeyahay adiguna nin iminka bilaabayaa tahay haddii sidaa aad tahay laba ninoo dee waxaan wax isku darsanaya laakiin dee waa ku kale khibrad badanna anigu intaa aan yeesho waxay ku heshiiyaan wey waayo rasuulku wuxu yidhi sal alay wasalam almuslimuuna calaa shuruuطihim xadiidka ibn maajah xadiiska waxaa ohan abu daa'uud iyo ibn maxibaan iyo keyrkiiay warinayaan marka hadday saa shardistaan waa bannaan tahay haddii aanay waxyeelo labadooda mid ka mida un arrintaa u ahayn haddii laakiin labadooda mid ka mida ay waxyeello u tahay ma bannaana markaa soo maha hadday raalli isaga noqdaan ba'si ma laha hadday raalli isaga noqdaan khasaaradu wuxuu yidhi sheekhu wlkhasaaratuna calaa ra'si lmaali wey khasaaradu raasulmaalkay ku dhacaysaa waase goormo raasulmaalka markay ku dhacayso maa lam yufarid waa haddii aanu gaboodfal samayn alcaamilu kii shaqaalaha ay ka shaqaynayey oo raasulmaalkay ku dhacaysa marka laleeyahay dadkan hanti baa isugu jirtay hantida isugu jirtay khasaaraha ku yimid ee ku dhacay ayaa qof waliba qiimaha ka qabta iyo dee waa kala hanti badan kara labada qof soo maa khasaarada marka timi si loo kala hanti badan yahay baa loo kala taxamulaya haddii maalkoodu siman yahay haddii maalkoodu kala badan yahay qof walba intay ku beegantaa ayaa fuulaysa haddii maalkoodu aanu sinayn dheh haddii maalkoodu siman yahayna qadar go-an baa labawooda ku dhacay haddaba waxaa ka soo baxaysa haddii maalkoodu siman yahayna qadarka khasaaraha ay maalkooda ku imanaya marka la qiimayo waa u kala badh haddii maalkoodu kala dheer yahayna qadarka imanaya tafaadul baa ku jira sidaasaa marka loo dhisaya adaabitu lkhtaadisu daabidka lixaad alcaamilu qofka shaqaalaha ah ee shurkada ka shaqaynaya amiinun waa mid la aaminay laa damaana damaanad qaad ma aha calayhi dushiisa fii maa wixii talafa baaba'ah oo shurkadii ka mida biqayri tacadin xadgudub la'aan walaa tafriidin gabodfa la'aan isagoon wixii xadgudubna samayn kana gaabin meeshii loo baahnaan kasoo ka dhicin meeshii loo baahnaana aan dhaafinoo tacaddi ku samayn haddii qofkii caamilka ahaa wuxuu hayay dhibaata ku timaado daamin ma aha alcaamilu qofkii shaqaalaha ahaa ee ka shaqaynayay haddii aan la idmaayo shurkadii amiinun waa mid la aaminay laa damaana damaanaqaad maaha calayhi dushiisa fii maa wixii talafa baaba'ah oo mina shariika ka mida dee biqayri tacaddin isagoo aan xadgudbin walaa tafriidin gabodfalna aan samayn <coughs> dushiisa ma aha waayo maxaasaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay tasarufka qofkan uu hantidan ku tasarufayo waxa weeyaan waxay ka socotaa soo amar iyo fasax uu siiyey qofkii maalkan lahaa soo xaggiisa marka qofkii maalkan lahaa maadaama xaggiisa amar uu siiyey ay ka socoto wixii nafca ah ay ka soo baxan aanay isaga gaar ku ahayn qofkaasi amiin buu waxaan wakiilkii wuu shabahaa wakiilkii ayuu shabahaa wixii gacantiisa ku talfe oo kale damaan inaanu ahayn haddiise meesha waxaa ka cad uu tacadi sameeyo ama uu gabalfal sameeyo soo lagu yeelan maayo wixii waa lagu yeelanaya magacaynkaas weeyaan waxay culimmadu waxay u asaleeyaan masaladatan xadiidka xakiim ibnu xisaam oo nin ganacsado ahaa oo raggii ugu cumriga dheeraa saxaabada ka mid ah lixdan sanena gaal buu ahaa lixdan sanana muslim buu ahaa xakiim wuxuu yidhi ninkaasi nin buu wuxuu kula shuraakoobay inuu shaqeeyo hantida ka soo baxdaa shaqada uu qabanayana faa'iidada ay wadaagaan markuu maalka u dhiibaya wuxuu odhan jiray waxaan kugula shuruutamayaa maalkayga kan inaadan xoola nool hantidayda aadan gelin inaadan maraakiib iyo doonya ku qaadin inaadan tog biyo ku soo rugmanayaan aadan haddii alla idmaya hantidayda dhigin haddii intaa mid ka mida aad samayso khasaaraha ka yimaada adigaa daaminka ah buu odhan jiray somaaragti wixintaa ka baxsan badna ha iga saarin xoola ha iga gelin hantidayda meelay ku dayacmi karto oo biyo kusoo rogman karaan oo tog godihii gudihii ahna hayga dhigin buu odhan jiray haddii intaa mid ka mid a ah aada samayso adigaa hantidayda daaminka ah wuxuu yidhi marka sheekhu alcaamilu qofka shaqaalaha ah amiinun waa mid la aaminay laa damaana damaanaqaad ma aha calayhi dushiisa fii maa wixii talafa baaba'ah bikayri tacaddin isagoon xad gudbin walaa tafriidin aan gabood iyo gaabis falin waayo rasuulku wuxuu yidhi sal la alay wasalam laa damaana calaa mu'tamanin laa damaana calaa mu'tamanin diska balfiiri laa damaana calaa mu'taman mid la aaminay damaanaqaad dushiisa ma aha waase goorma haddii aanu tacaddi iyo tafriid aanu samayn weeyaan baabulmusaaqaati wlmusaaraca musaaqaadkii ayuu baabu yahay waa waraabintii la waraabeen dhirta iyo musaaracadii oo dhirti inta laysu beero beertaa qofku beeraya wax ku yeelanaya markaas musaaqaad waxa weeyaan in dhir gaar ah oo la garanayo qofkiilaya dhirtaa gaarka ah intaasoo geed intaasoo soo geedo meesha ku tirsan waxaa weeya ka shaqee oo waraabi oo cawska iyo dhirta iyo waxyeelaynaysa iyo qashinka ka gur waxaadna leedahay midhaha ka soo baxa haddii aan la idmaayo kalabadh baad leedahay midhaha ka soo baxa kalabadh baad leedahay musaaqaadku waa shay mashruuca ah. sunnaha iyo ijmaaca ku cad oo xadiidka ibnu cumar min xadiis saxiixa ah, mutafaq ahaa waa lahaa ibnu cumar rasuulku sala allahu alay wasalam caamala ahla khaybar reer khaybar wuxuu rasuulku ku shaqaalaysiiyey bishatri maa yakhruju minha waxaa ka soo baxa khaybar kala badh inay qaataan min amarin aw zarcin midho iyo zarca ah timir iyo haddii alla idmaayo xububba ah oo beertii reer khaybar oo ka shaqeeya beerihii waraabiya dhirta qashinka ka gura dhaqaaleeya sanadkii markay dhirtaasi midhaha soo goyso soo go'do wixii ka soo baxa kala badh baad leedihiin kalabahka kalena muslimiintaa leh xadiiska abi hurayre waatuu ahaa ansaar baa waxay tidhi nebiga sala allahu alay ali wasalam ansaar baa waxay tii rasuulka ilaahay oo annaga iyo walaalaha iyo muhaajiriinta aan noo qaybi hantida aanu haysanno markaasaa muhaajiriin waxay yidhaahdeen ansaari waxay yidhaahdeen waxaad nagaga filnaanaysaan haddii alla idmaayo wixii kharasha midhahana annaga haddii alla idmaayo iyo maaragta waxa ka soo baxayana waanu idin waa wadaagaynaa waa yeelanay bay yidhahdeen marka rasulku sal alay wasalam waatay usoo dacwooden rasuulka ilaahay oo walaalahayo annaga iyo iyaga muhaajiriinta noo qaybay geedaha timirta ah markaasuu rasuulku wuxuu yidhi maya laydiin qaybin maayo e takfuunanaa alma'uuna wixii kharashoo beerta u baahan tahay waad naga kaafinaysaan wanushrikukum fi thamara midhahana waa idin wadaajinaynaa qaaluu samicnaa wa aacnaa wa fiihi daabidaani laba daabid ayaa ku sugan oo musaaqaadkii iyo musaaracadii musaaracadana waxaa la yidhaahdaa waa beerashada af soomaaliga waa beerasho in qofkii la yidhaahdo dhul inta la keeno dhulkaas intaa beero ee dabeetana la yidhaahdo wixii ka soo baxaa wixii ka soo baxaad qayb ku leedahay ama timir timirta ama dhirta meeshaa ka soo baxda timaarteeda ayaad qayb ku leedahay waa qof in dhul la siiyo dhulkiina uu beerto beerta dhulkaa wuxuu ku beeranayana ay tahay in uu haddii alidmay qaato midhaha ka soo bixi doona kala badh inuu qaato ama qayb ka mida ah uu qaato musaaracadu markaa waa shay mashruucoo sunnahaba ku sugan iyo ijmaacaba oo reer khaybarba rasuulku sal alay saasuu kula heshiiyey saasuu kula heshiiyey rasuulku salawatu llahi wasalaamu calayh imaamu lbukhaari wuxuu leeyahay qays ibnu muslim ayaa jacfar wuxuu ka warinaya abi jacfar magaalada madiina guri dadkii deganaa oo muhaajiriinta ahaa ma jirin ilaa hadduu jiro waxay ku shaqayn jireen oo beeraha ku abuuri jireen oo ku beeri jireen waxaa ka soo baxa saddex meelood meel inay qaataan ama waxaa ka soo baxa afar marka loo qaybiyo qayb inay qaataan sidaasaa cali ku shaqeeyey oo sacad ibni maalik ku shaqeeyey oo cabdillaahi ibn mascuud uu ku shaqeeyey oo cumar ibn cabdilcasiis uqudhiisu saasuu arrinta ku waday sidaasaana sax ah wuxuu yidhi marka sheekh culimmadu waxay isweydiiyaan siidhka siidhka yaa laga doonayaa wax lagu beerayo ma waxaa laga doonayaa ka dhulka leh mise ka shaaqiga ah ee shaqaalaha meesha ka shaqeyna laga doonayaa marka siidhka looma shardiyo bay culimmadu leeyihiin in la yidhaahdo kii dhulka lahaayoo adigu siidhkii keen dhulkan lagu shubi lahaa si wax uga soo baxaan ama kii dhulkan beeri lahaayoo adigu la kaalay siidhkii dhulkan lagu beeri lahaa labadan midba shardi uma aha kii labadooda doonaa keeni kara kii doona xasan albasri raximat ullaahi calayhi kitaabka alwajiis fii fiqhi alkitaab wasunna la yidhaha wuxuu leeyahay laa ba'sa an takuuna alardu liaxadihimaa fayunfiqaani jamiican famaa kharaja fahuwa baynahumaa wara'a dalika zuhriyu wax amanu ah leeyahay imaam xasan albasri labadii qof ee dhulkii wax geliyaan dhammaantooda oo wixii ka soo baxa ay qaybsadaan sidaasna zuhri ayaa qabay buu leeyahay musaaracadu marka waxaanay ku bannaanayn waxaa ka mid a ah inaad qofkii tidhaahdo adigu dhulkan intaad dhul keento dhulkan qaybtaa adigu beero anna qaybtaa ii beer qaybtaydaa aniga ii beer adna qaybtaa beero marka qaybta adigu aada beerato ayaa waxay kuu tahay mushqaayad aan kaa siinayo beerta anigaad ii beerayso taa lama ogola waa qofku muxuu ku shaqaynaya wax majhuulu ku shaqaynaya waxaa dhici karta inay tiisu baxdo oo taadii gubato soo maaha waxaa dhici karta inay taadii gubato oo tiisii baxdo marka taa iyadu mamnuuc weeye oo shareecadu ma lama ogola wuxuu yidhi sheekhu marka daabit lwalu daabidka u horeeya shuruudulmusaaqaati musaaqaadka iyo waraabinta dhirta la waraabinaya shuruudeedu arbacatun afar weeye kow an takuuna min jaa'idi tasaruf horta waa inay ahaataa cidda wax dhex marayaan cid tasarufkeedu uu baanaan yahay waa in haddii alidma waxaan waa caqdi hanti lagula gelaya heshiis hanti la gelaya weeyaan waxaa loo shardinayaa in qofka labada qof ee heshiiskan wada gelaya tasarufkooda iyo takrifalkooda inu badhaaye sidaa cuquudda kale maaliga ahba loogu shardinayo an takuuna waa inay ahaato mid ka timi min jaa'isi tasaruf qofka rifalkiisu uu bannaan yahay athaani ka labaadi an yakuuna shajaru dhirtu waa inay tahay iyo geedu macluuman mid la yaqaano qofkan waxa loo dirayo ee la odhanaya ka shaqee waa inay tahay dhir tirsan oo la garanayo inta beer lasoo dhex taago dhirta beerta ku taala ka shaqee lama dhahayo qofkii waa in wax tirsan qofkan loo dhiibaa oo maaragtay cayiman oo la garanayo ayaa la doonayaa <coughs> oo garashadaasina weli waxaa la rabaa kii beerta lahaa ee loo waraabeeyey iyo kii wax waraabinaya waxaan ka shaqaynaya labadu waa inay macluumu tahay ee suuragal maaha inuu qofku xitaa kala dooransiiyo laba beerood oon la garanayn laba beerood oon la garanayn xitaa inuu kala dooransiiyo suuragal maaha waayo waxaa dhici karta in shaqada laga shaqaynayo midkood midka kale uu ka hawsho iyo dhib badan yahay baa dhici karta haddaba heshiis walba oo keeni kara dood doodaas oo ku timaada labadii qof ee heshiiskan ka dhexeeyey sharcigu waa xarrimay sidaa awgeed baa quyuud iyo dawaabid baa loo dejiyey haddii laakiin geedkii la tilmaamo oo qofkii shaqaynayay oo geedkan ka shaqayn lahaa loo tilmaamo tilmaan sax a ah loo tilmaamo oo kii caamilka ahaana markaa u aqbalo musaaqaadka waa ansaxaysaa yaanu arkan hadduu rabe e waa loo tilmaamay masalan waxaa lagu yidhi geed caynkaasaad ka shaqaynaysaa intaasuu la eg yahay hawshasan laga qabta la rabaa si daqiiqa loogu sheegsheegay athaalitdu ka saddexaad an yakuuna lahu hamarun an yakuuna waa inuu u ahaadaa lahu geedka hamarun midho yu'kalu la cuno aw amase waraqun caleemo aw amase zuhrun ubaxyo yuqsadu la goosto waxaan la waraabinayo waa inuu yahay wax waxtar leh soo mahade waa inuu noqdo geed midhale oo midhihiisa la cunayo ama uu noqdo geed caleen leh oo caleentiisii la intifaacsanayo ama uu noqdo geed ubax leh oo ubaxiisu lacag joogo hanti joogto la iibsanayo inuu noqdo wey an yakuuna waa inuu u ahaado lahu shajarkii hamarun midho yu'kalu la cuno aw amase waraqun caleemo aw amase zuhrun ubaxyo yuqsadu la goosto oo la gooyo oo loo qasdo manaa qasadka loo qasdo oo dee awgeedba weeyaan haddaba shuruudihii musaaqaadka waxaa ka mid a ah, geedkii waa inuu leeyahay miro loo qasdayo cunistooda ama wuxuu leeyahay in lagu intifaaco yaanba la cunay haddii la rabee laakiin lagu intifaacayo waxaa looga qiyaas qaadanayaa sheekhu warkaa uu sheegay wixii caleen leh caleentiisaasna ay waxtar leedahay waayo wixii caleentiisu waxtar leedahay isna waxtar buu yeelanayaa ama ubax buu leeyahay ubaxaasoo haddii alle ama cadarra laga samaynayo ama waxyaalo uduga laga samaynayo ama waxyaalo quruxa laga samaynayo sidoo kale musaaqaadkii waxay ku ansaxaysaa wixii leh dhir hadhow looxaan laga samaysan karo dhir looxaan laga samaysan karo hadduu yahay midho la cunana kama baxayaan waxa kan ubaxyana ma laha caleemo la indifacsada ma laha laakiin maxaa intifaac ku jira isaga laftiisa waa la beeraya waa la waraabinaya markuu bucto la gooyo ayaa waxaa laga samaynayaa looxaan faarad baa la gelinayaa shingadaha guriga lagu saarayaa sariiraa laga samaysanayaa misas baa laga samaysanayaa gambadhaa laga samaysanaya manfacaa ku jirta wixii soo maaha marka waa inuu khashab iyo alwaaxi waa oo kale ah manfacaha hadduu leeyahay dhibaato ma laha yaanu midho iyo ubax iyo caleemaba yaanu lahaan loo qasday khashabkiisa qorigiisa loo qasdaya marka waayo manfaco weeyaan ay bannaantahay markaas in loo qasdo an yakuuna waa inuu u ahaado lahu geedkii hamarun miro yu'kalu la cuno aw amase waraqun caleen haddii alaidmaayo la goosto aw amase zuhrun ubax yuqsadu haddii a loo qasdiyo la goosto araabicu kan afaraad an yushrada lilcaamili kii shaqaalaha ahaa waa in loo shardiyo jus-un qayb mushaacun wada gaadhaysa heshiiskii lala galay macluumun la garanayo min amarihi midhihiisa iyo wa naxwihi wixii la mid ah tanna waxa weeyaan qofkii caamilka ahaa ee shaqaalaha waa in shardi loo shartiyo qayb wada gaadhaysa heshiiskii ogaay oo dee la garanayo oo midhihii ka mid ah saa ay noqoto oo dee mushaacaas waxaa weeyaan jamiica shajar wada gaadhaysa haddii la yidhaahdo maalan dhirtii ninkan ka shaqey la yidhaha qayb ka mid ah oo mucayan ah haddii la yidhaahdo lagu soo koobo kaasaa midhaha laga gurayaa arrintaas iyada qarar baa ku jira waxaa wax midhala iyo waxaa midha lahayn hadii daro ninkii macluum marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa in kala badh baad leedahay la yidhaahdo laba saddex meelood meel baad leedahay afar meelood meel baad leedahay wamaa ilaa dalik sidaa awgeed wuxuu leeyahy sheekhu an yushrada waa in loo sharday lilcaamili kii caamilkaa shaqaynayay juz qayb mushaacun wada gaadhaya macluumun la garanaya min amarihi mirihiisa iyo wanaxwihi waxa la mid ah adaabit haali lmusaaracati musaaracada waa beeristii shuruudeeda alaaatun saddex weeye an takuuna waa inay ahaato min jaa'izi tasaruf qof tasarufkiisu bannaan yahay athaani ka laba an takuuna alardu arladu waa inay tahay macluumatan mid la garanayo waa inay tahay si aanu meeshii khiyaamo aanay u iman ama hadhow aan loo wada doodin oo dood iyo mushkilad aanay u iman waayo cilladda loo diidayo jahaalada saas weeyaan athaalidu ka saddexaad an yushrada waa in loo shardiyaa lilcaamili kii shaqaalaha jus-un qayb mushaacun wada gaaraysa wixii u haddii alidna ka shaqaynayay macluumun la garanayo oo min azarci beertii ka mid ah wixii la beerayay ka mid ah tanna waxaa loo jeedaa ma ansaxayso in haddii aan idmaayo ninkan qaybtii uu heli lahaa caamilka lagu soo ururiyo jiho mucayana lagu soo ururiyo waa inuu la garanayo qofka kan waxaan uu qaadanayo waa in macluum ay ta wax la garanayo ay tahay athaaniyanta labaadi aalianka saddexaad waa baabul ijaarada baabkeedi weeyaan waa kiraysiga wax la kiraysanayay kiradii balkan kalay ijaaradu luqadda carabiga waxaa la dhahaa alisaaba alisaaba wax la isaabiyo wax la abaaliyo ayaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdo maalan aajartuhu bimacnaa waxaa loo jeeda haddii la mado iyo aajartuhu iyo ajartuhu waa isku micne waxa weeyaan qofkaasi waan abaaliyey abaal baan u galay sharcigana waxaa la yidhaahdaa heshiis lagu heshiiyo shay manfaco ah manfacadaasoo mid bannaan ah manfacadaasoo la garanayo waxaa lagula heshiinaya ay tahay qofkii ciwad macluum ah hanti macluuma inuu bixiyo qur-aankan waa ku sugan tahay fain ardacna lakum faaatuuhunna ujuurahunna hadday idin nuujiyaan caruurtii haweenkii ujuurtooda siiya suuratu dalaaq suuratulqasasna waatay ahayd yaa abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin waati ay lahayd caaisha radi allahu tacaala canha waatay lahayd nebigu sala allahu calayh wasalam iyo abubakar radia allahu canhumaa waxay kiraysteen nin bani dayl ka mid ah ninkaa ree bani dayl oo ree bani cabdicadiyi ahaa waxay u kiraysteen inuu noqdo nin tuse ah tuse dhulka tusa waa hijradoodii min makata ilaa madiina waana masale culimmadu ay isku ijmacsan yihiin addaabidu alawwalu daabidka u horeeya shuruuduhaa shuruuddeedu arbacatun waa afar shuruudda ijaaradu waa afar kow an takuuna manfacada waxaa lagu garan karaa masalahaan camalkii iyo shaqadii la qabanayay oo la qadaro oo masal qofkii aad u qadarto shaqadii oo tidhaahdo marada tan intaad mara u keento waa dawaar maradan ii tol oo toob iiga dhig inaad tidhahdoo kale ama waa wastaad oo guri baad keentay markaasaa waxaad tidhi gidaarkan iisoo dhis iyo wax la mid a ah. ama haddii ala idmaayo waa qof wax maydha ka waxaad tihi maryahan intaasoo shay ii maydh baad tihi marka maxaad xadiday oo qadartay shaqadii iyo camalkii soo maha ma xadidaysaa qaybta labaadna waxaa weeyaan in muddadii la xadido ile shaqadiina waa la xadidayaa muddadiina waa la xadidayaa muddadiina in la xadido oo arrintaas waxaan doonayaa in la igu qabto maalin in la igu qabto bil in sanad la qabto haddaba waxaa muhiim ah in manfacadii la garanayo waayo heshiisku wuxuu ku dhacayo oo ku hirgelaya waa manfacada haddii manfacadii la waayo meeshii jahaalo iyo qarar baa ku jira haddaba shardi walba oo keeni kara shay haddii ala idmaayo jaahil laga yahay in lagu heshiiyo waa faasid waxna waa fasahaadinaya waayo rasuulku sal lla alay wasalam xadiiska ibni cumar waatuu ahaa faama shayun macluumun madmuumun falaa ba'sa bihi wixii la garanayo oo la damaanad qaadi karo wax dhibaato a ma laha waa sheekh wuxu marka macrifatu alujrati ujradii waa in aqoon loo leeyahay iyo mushqaayadii qofkan uu qaadan lahaa alraabicu kan afaraad kownu nafci nafciga waxaan laga helayaa waa inuu yahay mubaaxan mid bannaan ma bannaana kiradii la kiraysanayay waxyaalihii manaaficdooda muxaramka ay ahayd sida heesaha oo kale sida haddii aa la idmaayo baroorta meydka markuu dhinto kale loo bararto oo kale sida guri in la karaysto laga dhigayo kaniisad oo kale ama khamriga lagu iibinayo ama zina iyo xumaa lagu samaynayo waxaasoo dhan waa nafciga ka soo baxaya waa nafci muxaram ah mana bannaana in laga kireeyo waayo haddii aa la idmaayo ficilkiisaasaa la diidayaa wuxuu yidhi sheekhu macrifatu ljrati ujradii waa in la garanayo araabicu kan afraad kownu nafci nafcigu waa inuu yahay meesha ka iman ee mubaaxan mid bannaan waa inuu yahay addaabitu thaani anwaacuhaa noocyadeedu halaaatun waa saddex saddex nooc bay leedahay alawalka u horreeya waa ijaaratun waa ijaaro iyo kiraysi la kiraysto calaa caynin cayn cayntaasoo mawsuufatin tilmaaman qofkii wuxuu kiraysanayaa cayn cayntaasoo tilmaaman tilmaamo ay leedahay iyadoo aan la arag ijaarada cayn